الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في قسم الصدقات فصل كان waxau sheekhu inooga hadlayaa sadaqaadkii ama zakadii sidii loo qaybinaya ama ciddii la siinayey wa tudfacu zakaatu zakada waxaa loo dhiibayaa oo la siinayaa ilal asnaafi qolooyinkii iyo sinfiyaalkii athamaaniyati ee sideedda ahaa aladiina kuwaasoo dakarahum ullahu tacaala ilaahay uu sheegay fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa casiiskaa uu ku sheegay fii qowlihi tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa ilaahay wuxuu udhi sadaqooyinku waxay u sugnaadeen oo iska leh dadka fuqarada ah ee baahan iyo masaakiinta iyo kuwa ka shaqaynaya iyo kuwa qulubtooda la soo dhowaynayo ilaa kuwii kalena aayadda ilaahay uu ku sii sheegay markaa wuxuu ugu horraysiyey ilaahay fuqaraa markaa faqiir waxa weeye waa qofka aan wax hooluu leeyahay aanay jirin wax shaqaah oo uu garanayaana aanay jirin amaa waxbaa hayaa ama shaqo waa helaya laakiin waxaan ku filnayn oo aan baahidiisii iyo qarshiyaadkiisii meelnaba aan kaga dhacaynin ayuu shaqaynayaa ama uu haystaa markaa qofku haddii aanu waxba haynin amaba uu wuxuu hayaa aanay baahidiisa waxay ka daboolayaan aanay jirin waxaa la odhanayaa mis faqiir baa kaa la odhanayaa walow xataa haddii uu dee iskaba haysto daar uu gala iyo maryo uu iska xidha iyo intaa xataa haddii uu haysto laakiin wax kale oo la hayaa aanay jirin waxa uu noqonayaa faqiir inama sadaqaatu lilfuqaraa kuwa ilaahay leeyahay sadaqadu waxay u sugnaadeen dadka fuqarada ah ayuu noqonayaa kow walmasaakiin iyo dadka masaakiinta ah masaakiintuna waxa weeye waa ka isagu maal leh ama shaqa ayuu leeyahay oo wax u yar daboolaya laakiin aan wada kafaynaynin waxbay u yar daboolaysaa waxaanu haystaa laakiin baahidiisii ayaanay wada kafaynaynin markaa miskiin iyo faqiir waxa sii xaalad xun ka faqiirkaabaa isagu sii xaalad xunoo sii daran miskiinkuna wuu ka yar ladan yahay oo wuu yar dhaamaa walcaamiliina calayhaa iyo kuwa ka shaqaynaya kuwa ka shaqaynaya walow aqniyaba ha ahaadaane iyagana sekadii waxbaa laga siinaya oo kuwa ka shaqeeyaana dee waa markaa dawladdu ay qaadayso kuwa loo dirayo sekada inay soo ururiyaan haddiise ninkii maaliga ahaaye isagu sekadana ay ka baxaysay hadduu isagu bixinayo caamilku wuu ka baxayaa meesha ee waa marka ay dawladdii ama maamulkii jiray ururinayo dadkii loo dilayey kuwii qorayey kuwii xaraynayey kuwii raacayey kuwaas ayay caamiliintu noqonayaan waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwii qalbiyaalkooda lasoo dhowaynaye lasoo dumayey masalan waa dadkaasoo islaamay ee niyaddoodiina xagga islaamka ay daciifka iskaga tahay markaa waa la xoolaynayaa kuwaana si ay islaamka ugu xoogaystaan amaba kuwii kale ka dambeeyey ka yimaadeen si ay islaamka ay usoo egtaan ayaga ay usoo egtaan oo islaamnimada usoo galaan daraaddeed ayaa kuwaana loo siinay walmu'alafati quluubuhum weyn wa fi riqaabi waxaa kaloo sadaqadii lagu bixinayaa qoorihii fii faki riqaabi qooraha fakintooda masalan addoommadii waa waxaan maanta jirin addoommadii la yidhi haddii a intaa keentaan xor baa tihiin ee dadkii lahaa ay adduunyada ka doonayeen ay xornimadoodii adduunyada kaga xidheen kuwaana waa la siinayaa waalkhaarimiina waxaa kaloo ayana la siinayaa kuwii daymaysnaa kuwii qaamaysnaa markaa khaarimiintaasina dee waa qofkii nafdiisa u daymoobay ee kari waayey dayntii inuu iska bixiyo muddadii daynta lagaga doonayana ay u soo gaadhay ama wuxuu u daymoobay carruurtiisii iyo ehelkiisii ama wuxuu u daynoobay dee masalan fitna dad ka dhex taagan fitna dad ka dhex taagan oo dad islaynayo oo wax isku haystaa ayuu u soo amaahday oo dabeedna dadkiibuu saa ku kala diray yuu ku kala qaboojiyey kaana waa laga bixinayaa isaga kii macsiya iyo xumaan iyo waxaan waxba u taraynin ku daymoobay sida qaadki iyo sigaarka kuwaa ku daymoobay ayaga laga bixin maayo lana siin maayo waa in loo xidhaa waalghaarimiin wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ayaa iyana lagu bixinaya wa fii sabiili illaah fii sabiili illaahina waxa weeye waa kii mujaahidka ahaa ee isaguna jihaadayay ee dagaalka ku jiray kaana isna waa la siinaya ee mutadawic ahaa ee isagu ciidanka nadaamiga aan mushaharka ku lahayn kaana waa la siinayaa wabni sabiili musaafirkii ama ninkii socotada ahaa isna waa la siinayaa zikadii markaa musaafirkuna waa laba qaybood masalan ka safar bannaan hadda imika halkan ka unkaya munshiu safar ka safarka hadda bilaabaya halkan ka tegaya ka socdaalaya haddii aanu waxba hayn waa la siinaya sikadii mujtahasna waa la yidhahdaa masalan mid gobollo kale ka yimi halkan ayshaydi kaga godo ina dhaafaya kawaana waa la yidhahdaa mid halkan ka bilaabaya iyo mid ina gudbayo meel kale ka soo socdaalay labadaaba waa la yidhaha markaa sideeddaa qolo ayaa la siinayaa ee faqiirku ku ka yahay miskiinka kaga shaqaynaya kuwa qalbiyaalkooda lasoo dhawaynayo kuwaa la kitaabiyey xornimadoodii lagu furanayo kuwaa daymoobay iyo kuwaa mujaahidiinta dagaalamaya iyo kaa socotadaa wa ilaa man mid ayaa loo dhiibayaa yuujadu la helo minhum xaggooda cidda laga helo ayaa loo dhiibayaa oo la siinayaa walaa yuqtasaru laguna gaabsan mayo ama walaa yaqtasiru ku gaabsan mayo calaa aqalo wax ka yar min halaahatin saddex min kulli sinfin qolo kasta ilal caamila caamilka mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu ama madhabka shaafici waxa weeye in ciddii laga helo sideeddaa qolo ciddii laga helo ayaa horta sekadii la siinayaa qolo kastana saddex wax ka yar la siin maayo saddex wax ka yar la siin maayo masalan iminka dee sinfiyada aan la haynin ama qolooyinka aan iminka haynin dee waxaa ka mida kuwa la xoraynaya iyo kuwa qalbiyaalkooda lasoo dhawaynaya iyo yaana kuwaasaan iminka haynin caamilka lafdiisa iminka ma jiro oo dee cid ururisa oo zake qaadaa ma jiro qof waliba isaga ayaa zakadiisii iska bixiya marka waxay leeyihiin inta soo hadhay waa in zakadii la wada gaadhsiiyaa haddii ay wada gaadhayso haddii aanay wada gaadhayninna waa inaan saddex sinfi kasta saddex wax ka yar aan lagaga gaabinin oo miskiinkii saddex laga siiyo oo faqiirkii saddex laga siiyo oo masalan kii socotaa saddex laga siiyo kuwii daymaysanaa saddex rufax laga siiyo maxaa yeelay waxay leeyihin dee aayadda waa jamc inama sadaqaatu lilfuqaraa fuqaradii baa la yidhi iyo masaakiintii markaa jamcna waxa ugu yar bay yidhahdeen saddex laakiin sida xooga badani waxa weeye madaahibta kalena ay ku tegeen shaaficiyada lafdooda ay qowlka ku leeyihiin waxa weeye in mid ka mida oo sinfi keliya ah sinfi keliya horta in loo wada dhiibi karo sinfigaa mid ka midana in loo sii dhiibi karo oo maanta dee ama way adkaanaysaaba dabaqaadeedii haddii la yidhaahdo ha laysu wada keeno ninkii neefkii uu bixinayey waa inuu sideedii qoloba intii laga heli karo qolo walba saddex ka soo kaxeeya neefkii waxba ka gaari mayaan ama hawl meesha ka soo baxaysa caamilka laakiin isagu mid uu iska noqon karaabay yidhaahdeen wa شن shan laa yajuusu ma bannaana dafcuhaa sekadii ilayhim in loo dhiibo alghaniyu bimaalin kii hodanka ku ahaa maal aw kasbin ama shaqo waalcabdu addoonkii iyo wa banuu haashimin wa banuu muطalib iyo walkaafiru shantaa in sekadii loo dhiibaa ma bannaana waxau sheekhu yidhi shan ma bannaana in sekadii loo dhiibaa o alaniyu bimaalin aw kasbin ka isagu qaniga ah ee xoola haysta ama ku qaniga ah kasab iyo shaqo uu haysto maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi laa taxilu sadaqatu liqaniyin sadaqadu xalaal umaha nin qaniya oo maalqabeena walaa lidii miratin sawiyin mid xoog leh oo isna shaqadii karaya oo shaqadiina helaya kaana uma bannaana walcabdu addoonkii isagana uma bannaano zekadii in la siiyaa maxaa yeelay wuxuu ku kaaftoon yahay uu qani ku yahay dee sayidka iyo ciddale nafaqadiisa wa banuu haashimin wa banuu mualibin reer banu haashim iyo reer banu mualibna la siin maayo maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi sadaqaadkani laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxammadin nebi moxamed waa wasaqihii dadka weeyaanoo nebi moxamed iyo aalkiisa toona uma bannaana buu yidhi markaa ree banu hashim iyo reer banu mudalibna shay-un waaxidun baanu nahay buu yidhi isku shay keliya ayaanu nahay walkaafiru gaalkiina loo dhiibi maayo maxaa yeelay rasuulku sala alla slm mucaadi ibnu jabal wuxuu ku yidhi fa akhbirhum ana allaha qad farada calayhim sadaqa waxaad u warantaa dadka aada u sheegtaa in ilaahay ku faral yeelay sadaqo tuukadu min agniyaaihim laga qaadayo dadkooda maalqabeenkaa fa turaddu calaa fuqaraa'ihim dadkii fuqaradooda ahaana dabeedna lagu celinayo waman qofka talzamu ay waajib ku tahay almuzakiya kan sakada bixinaya nafaqatuhu nafaqadiisu laa yadfacuhaa u dhiibi maayo ilayhim ayaga biismi lfuqaraa'i walmasaakiin ugu dhiibi maayo wayejuzu waxaa bannaan biismi kownihim khusaatan iyo waqaarimiina inuu ugu dhiibo ayaa bannaan wuxuu sheekhu leeyahay ninkan sakada bixinaya ciddii ay nafaqadiisu waajibka ku ahayduu nafaqaynayey dee sidaa xaaskiisii caruurtiisii waalidkii carruur yara walaaliyinuu nafaqaynayo cid alliyaal ciddii ninkan sekada bixinaya ay nafaqadiisu waajibka ku tahay sekadiisii ku siin maayo biismi alfuqaraa waalmasaakiin magac miskiin iyo magac faqiir ku siin maayo maxaa yeelay miskiin iyo faqiir mid middaba maahoo dee waxay qani ku yihiin nafaqadan iyo waxsiintan isagu waxsiinayo ومن تلزم المزكية نفقته لا يدفعها ومن تلزم كي واجب كتها المزكية كان زكاة بحنية نفقته نفقديس كي واجب كتها لا يدفعها سكدي إليه مقودي بمايو باسم الفقراء والمساكين ويجوز لكن وحد بنان باسم كونهم غزاة وغارمين لكن وحد كسين كرتا إني مثلا قاميسينهين إني مثلا غزاديهن أي, أي جهاد كجران مثلا والدكاقي أدنفقين أي سيد sekadaadii ku siin maysid magac faqiir iyo magac miskiin laakiin magaca qaariim hadday islaanta iqaamaysantahay ama odaygii qaamaysan iyo magaca waad ku siin kartaa kitaabu soomi halkaa sekadii ayuu inoogaga baxay halkana soomkii ayuu inooga gelayaa soomkii ayuu halkan sheekhu inooga bilaabay markaa soom luqa ahaan waxaa la idhaha waa imsaak waa qofka oo afgiisa haysta aamuskana waa la yidhaha inii nadartu liraxmaani sawma waxaan ugu nadaray alle aamus sharci ahaanna waxaa la yidhaha inuu qofku afkiisa haysto iyo wax aliyaaliyo wixii muftiraadka oo dhan inuu afkiisa ka haysto laga bilaabo waaga berigiisa ilaa iyo cadeedda dhicitaankeeda wa sharaa'idu wujuubi sawmi soomka waajibidiisa shardiyaalkiisu arbacatu ashyaa afar shay weeye alislaamu ka ugu horreeya waa islaamnimo walbuluuqu iyo qaangaad waalcaqlu iyo caqli waalqudratu cala asawm iyo inuu awood u leeyahay oo u karayo soomkii waxau leeyahay sheekhu shardiyaalka soomka uu ku waajibo ila soomkii alla ayaa inagu waajibiyo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam baa layidhi kuwa aliya nebi rumeeye waxaa laydinku waajibiyey soomkii kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii kuwiiidinka horreeyaba loogu waajibiyey lacallakum tattaquun si ay ilaahay cabsidiisa u heshaan markaa haddaba waajibitaankiisa ilaahay inagu waajibiyu inagu faral yeelay dee cid walba ma saarna cid shuruudo gaara laga helay ayuunbuu ku waajibayaa alislaamu ka ugu horreeyaa islaannimo weeye kuma waajibayo gaalkii oo ilaahay baa deesa ya ayuha aladiina aamanuu baa layidhi kuwa alliya nebi rumeeyow walbuluuqu waalcaql qaangaadh iyo inuu caqli leeyahay kuma waajibayo kii yaraa iyo kii waalaa rasuulka sala s uxu uhi rufica alqalamu can alaaثin saddex qalamka waa laga kor yeelay can inaa'im xataa yastayqid kii hurday intuu ka baraarugayo wa can isabiyi xataa yaxtalim sabigii intuu ka qaangaadhayo wa can ilmajnuuni xataa yacqil iyo kii waalaa inta uu ka caqliyeysanayo saddexdaa qalamka waa laga kor yeelay qalamka laga kor yeelayna waxa weeye dee waa qalam lciqaab iyo qalamu thawaab ayaa laga kor yeelay oo midnaba dee loo qori maayo laakiin qalamulmutlifaat waxay yidhahdaan masalan wixii waxyeelle ay geystaan hadday masalan baabuur waxyeelayaan hadday dad wax u geystaan waa madmuun ayada kaas lagama kor yeelin xaggii ciqaabtii masalan qisaastii iyo waxyeelii noocaas ahabaa laga kor yeelay mooyaane xaggii magtii iyo diyadeedii lagama kor yeelin haddii xoolaleeyan xoolihiisumaa laga bixinay haddii kalena dee tolkii un baa laga doonaya waalqudratu cala asawm waana inuu qofkii awood u leeyahay soomkii haddii aanu qofkii soomkii awood u lahayn isna soomkii kuma waajibin marka alqudra cala soomkaa dee waxaa ka waxyaalo fara badan ayaa soo gudagelayoo dee kii xanuunsanayay ma karayo oo qofkii gaboobay ma karayo oo dad fara badan oon karayn baa jira wa faraa'idu sawmi haddaba soomka fararyaalkiisu arbacatu ashyaa waa afar shay anniyatu niyo uu qofku niyeeyo soomkii oo habeen walba uu niyeeyo inuu berrito soomayo weliba niyadaasna uu bariyo oo waaga ka hor uu niyeeyo niyaduna dee waa shaygaa loo qastinaya falkiisana lala xidhiidhiyo qofkii haddii uu suxuurto oo dabeedna sidaa ku seexdo niyadiisi waa taa waxba looma baahnana weydiisooba qaddan rasuulkuna ma odhan jirin walimsaaku ka labaadna waxa weeye waa inuu qofkii afka ka haystaa can ilakli cunid washurbi iyo cabid waljimaaci galmo wa tacamud ilqay iyo mantag uu camdiyoola qofku waa inuu ka joogsadaa u iska ilaaliya alimsaak can ilakli washurbi cunid iyo cabid maxaa yeelay alla ayaa wuxu uhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu الsiyaama ilى اleyl ilaahay baa wuxuu yidhi w iska cuno oo iska cabadado ilaa intay idin kala caddaanayaan miiqa cad miiqa madow intuu ka caddaanayo waaga ahi macnaha waaga caddaankiisu ilaa habeenka mugdigiisa kasoo dhex baxayo iska cuno oo iska caba uma atimu siyaama ila leyl marka aa halkaa kaga joogsataan cunidii iyo cabiddii waxaa soomka gaadhsiisaan baa ilaahay yidhi ilaa habeenka gaadhsiiya markaa waa inuu xilligaa laga bilaabo iska ilaaliya haddii uu cuno ama uu cabo isagoo ilowsan soomkiisii waxba kama noqonayo maxaa yidhi rasuulku sala la alay sl wuxu uhi man nasiya wahuwa saa'imun qofka ilaawo isagoo sooman fa akala aw shariba falyutima fa inamaa acamahu allahu wasaqaa qofka cune ee caba qofka isilaawe isagoo soomanaya cuna ama caba soomkiisa ha dhammaystirto ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey waa qof ilaahay u naxariistay weeye qofka intuu isilaawo dharga ee dabeetana soomkiisina haddana u jira buu qof ilaahay u naxariistay waljimaac galmadii ayaa iyaduna waa inuu markaa soomaya arkaantii waxa weeye waa niyo iyo inuu afkiisa ka haysta ama ka dheelo cunidii iyo cabiddii waljimaac iyo galmadii xana yuxila lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum habeenkii ayuunbaa la baneeyey maalintiise ma bannaana waana arrin weyn oo kafaaro weyn baa ka imanaysaa haddii galmadu habeenkii ah, maalintii ay dhacdo wa tacamud ilqayi mantag in loo camdiyo oo qofku uu kas isaga mantajiyo ayadana waa inuu iska ilaaliyaa maxaa ilahi rasuulku sala alla alay slm wuxu uhi man daracahu lqayu qofka mantagu ka qaalib noqdo huwa saa'imun isagoo sooman falaysa calayhi qadaa wax qadaa laguma laho oo dee soomkiisii waxba kama noqon weeye wain istaqaa'a falyaqdi haddii uu laakiin iska mantajiyo waa inuu soomkii qadeeya waladika yuftiru yuftiru bi yaftiru bihi saa'imu uu ku afray ama yuftiru bihi asaa'imu yuftiru saa'ima ka sooman afurinaya ama waladika yaftiru bihi saa'imu ka soomani uu ku afuraya casharatu ashyaa waa toban shay toban shay ayaa qofka soman afuriya maa wasala wixii gaadhay camdan kas u gaadhay ila aljawfi calosha aw ara's ama madaxa halkaa bimacnaa maskaxda gaadhay waalxuqnatu wax la iskaga shugo fiiha xadiis sabiilaynay labada jid midkood waalqay-u mantag camdan qofku uu kaso waalwadu iyo galma camdan oo qofku ugu tago filfarjina uga tago waalinzaalu can mubaasharatin iyo isaga oo qofku manidii ay kaga timaado taa taabasho walxaydu wanifaas ayaa buriya waljunuunu iyo waali waliqmaau miyir doorsoon kulalyo maalinto dhan miyir doorsoonaado wariddatu iyo gaalow waxau leeyahay sheekhu waxaa buriyaa soomkii ee qofka soomani uu ku afraa waa casharata ashyaa waa toban shay maa wasala camdan ila aljawfi aw alra's waa waxa camdi iyo kas u gaadhay caloosha u tegey wixii qofku uu caloosha iska geliye kas uu u geliyaa qofkii wuu ku afurayaa raasi ama madaxa oo masalan dee maskaxda wixii isna u dhacay isaguna wuu burinayaa maxaa yeelay dee waxa laga soomayey waxay ahayd inaanay calooshaada aanay waxba gaadhin iyo meelahaaga joofkaa waalxuqratu fii axadi sabiilayn labada jid ama xaggan ibta ama xaggaa dambe oo ayana wax layskaga shubaanaa oo dabeedna sidaa ay ku tagaan xagga hoosena calooshii ay ku tagaanna ayana way burinaysaa walqayu camdan qofkii oo iska hunqaaciya oo iska mantajiya si camdigiisna uu buriya sida aynu soo sheegnay rasuulku uhi qofka iska mantajiya ha qadayo walwadu camdan fi lfarji qofkii oo isna camdan ugu galmooda ayaa isna ka burinaya haddii masalan ay ilow jiro isaga kama burayo laakiin waa markuu u camdiyo galmadaa ah walwadcu camdan fi lfarj ayaa isaguna soomkii ka burinaya walinzaalu can mubaashara waxaa kaloo isna ka burinaya manidii oo qofkii kaga timaada mubaashara taabasho masalan dhunkasho xaaskiisii dhunkada iyo taabasho uu taabto iyo haddii ay kaga timaado way ka buraysaa laakiin haddii fikir iyo un ay dal ilaa isaga timaado waxba kaga buri mayso markaa walxaydu wanifaas labadaa dhiiga xaydka iyo nifaaska ayaa iyaguna buriya gabadhii haddii caadadii ka timaado walow dee afurkii wax yaraba ha ka hadhanaatay ama dhiiggaa dhalmada ka dambeeya soomka iyadana wuu ka jabayaa maxaa yeelay waxay caayisha tidhi arrinkaasi waa nagu dhici jiray waktigii rasuulka fanumaru biqadaa'i soomi walaa numar biqadaa'i salaa waxaana la fari jiray soomka inaan qadayno laakiin salaadda inaan qadaynona lama fari jirin waljunuun waali ayaa iyana burisaa haddii uu qofkii ka dhigo oo maskaxdii iyo garaadkii alla ka lumiyo soomkiisi wuu burayaa maxaa yeele takliifdan iyo soomkana dee wuxuu ku xidhnaa caqligiisa waliqmaau miyir doorsoon ayaa isaguna buriya kullal yawmi maalinta o dhan hadduu qofku suuxsanaado isna waa ka wuu ka burayaa laakiin haddii uu miyirsado oo maalintii qayb ka mida uu miyirsado waxba soomkiisa ka noqon maayo marka waalidaas iyo miyir doorsoonka ah oo ku wada jira weeye maxaa yeelay isagiiyo dee kaa waalanba cibaadadiiba ehel uma aho waa qofka galaadka ka lumay war riddatu hadduu qofkii gaaloobo oo ama diinta ama nebiga ama malaa'igta muqadasaatulislaam mid ka mida hadduu caayo wuu gaaloobayaa qofkii soomkiisiina dabeed waa ka burayaa xaaskiisiina waa ka furmaysaa xoolihiisiina waa ka milki wareegayaan bimujarad ereygaa haddii ama diinta ama nebiga ama malaa'igta oo qofku mid ka mid a caayo waa in sidaa loo ogaada taasi waxa weeye waxyaalihii burinayey markaa masalan baashan irbadda la yidhaahdo ayadaa haddii ay tahay masalan waxaan yara dee xumo jebinta iyo waxyaalaha noocaasoo kale ah, ah ama aan masalan noocay doontaba ha ahaato ama antibiotic ama antibain ha ahaato ee e aan adigu qadaysiin aan looga jeedin ama xidid ha la raaciyo ama meelaha kale muruqyadaba ha lagu mudae soomka iyadu waxba ma yeesho laakiin irbadan iyadu glucooska ah ee qofka lagu rakibe uu kaga kaaftoomayo cuntada iyo cabitaanka e, taas ayaa iyaduna bunaysa iyo dhiig haddii lagu shuba iyo haddii dhiig laga qaado iyo dhiig weyn haddii laga shubo waxyaalaha soomka buriye ee casriga ayay iyaguna ka mid yihiin wax yaroo dhiigo masalan ka yimi isagu lakin waxba ka burin mayo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fi soomi alaaatu ashyaa soomkii saddex shay ayaa loo sunneeya tacjiilu lfitri afurka oo la dedejiyo oo marka la ogaado cadceedda inay dhacday ee la yaqiinsado in la dedejiyaa waxau ka mid yahay sunnayaasha soomka maxaa yeele rasuulku sala اlahu alay slm uxu laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku kama suulayaan khayr inay ku jiraan ay ku sugnaadaan inta ay dedejiyaan afurka wa ta'khiiru suxuur iyo suxuurta oo la dib dhigo ayaa iyaduna sunayaalka ka mid a maxaa yeelay waxay yidhaahdeen zayd ibnu haabit baa wuxu uhi tasaxarnaa maca nabiy sala اlahu alay slam rasuulka ayaan la suxuuranay dabeedna salaadii ayaa ugu kacay bu yidhi imise ayaa aadankii iyo suxuurta udhexeeyey qadra hamsiina aaya konton aayadood in laga akriyi karo ayaa udhexaysay tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka war suxuurta suxuurta baraka ayaa ku sugane ayuu yidhi halkan ay dadku yidhahdaan niska horena waa waa xilli horaa la suxuurtaa niska dambena waa la yar dibdhigaana tafriqadaasi waxa aasaasoy leedahay ma jirto weliba qofka dee xilligaa dambe ee aadaanka ka hor iska suxuurtaa wuxuu noqonayaa qof quraacday oo kale waxba kama duwanaa qof quraacday oo kale unbuu noqonaya wa tarku lhujri hadalkii ah wixii xumaayo min alkalaami hadalkaa ka tago ayaa iyaduna sunayaasha ka mid a maxaa rasuulku sala la alay slam wuxu hi asbaxa axadukum yawman saa'iman markuu midkiis soomaya falaa yarfud hadal xun you dhan walaa yajan fain imru'un shaatamahu aw qaatalahu hadduu qof la dagaalamo ama caayo falyaqul inii saaimun inii saaimun war waan soomana iga tag yidhaahdo oo yuu la tirsanin man lam yadac qawla azuuri rasuulku waxaa kaluu yihi qofkaan ka tegin hadalka xun walcamala bihi iyo ku camalfalkiisa iyo ku dhaqankiisa falaysa lilaahi xaaja ilaahay waxa danuu ka leeyahay ma jirto an yadaca aamahu wa sharaaba inuu ka tago cuntada iyo cabitaanka wax danoo alla ka leeyahay ma jirto wa tarku lhujri min alkalaam waa inu ka tagaa waxa xun ee hadalka hujri hajri haddii la yidhaahdo oo hadal la fadxiyo kahaajiridii bay noqonaysaa wa tarku lhajri waa inuu kahaajiridda ka tagaa min alkalaami hadalka uu ka haajirayo yacni aanu qofka odhanin maalin o dhan mar haddaan soomanay waan aamusnaanaya wayaxrumu waxaa xaaraana siyaamu khamsata ayaam shan maalmood soomkoodu waa xaaraan alciidaan labada ciidood waa ayaamu tashriiqi halaaa ayaamaha ayaamu tashriiqa la idhaahay saddexdaa wuxuu sheekhu yidhi shan maalmood ayaa soomkooda uu xaaraan yahay alciidaan labada ciidood ciidulfitriga iyo ciiduladxada maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam nahaa can siyaami yowmeyn yowma aladxa wa yowma alfitr in la soomo maalinta ciidulfitriga iyo ciiduladxada wuu nahiyey waa ayaamu tashriiqi alaa waa ayaamu tashriiqi halaaa iyo maalmaha ayaamu tashriiqi saddexdaa waa saddexda ciidaladxada ka dambeeya ee takbiirta la qaado maxaa yeelay rasuulku sala alla alay slm wuxu uhi ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illahi tacaala ayaamu tashriiqu waa maalmo wax la cuno oo la cabo oo ilaahayna la xuso ee maalmo la soomo maaha macnaha waa maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddex iyo tobnaad ee bisha dilxija wayukrahu waxaa la karaahiya soomu yooma shaki maalinta yooma shakiga in la soomaana waa karaahiyo ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqa mooyaane caadatan low qofku caado u lahaa aw yasilahu ama u la xidhiidhiyo bimaa qablahu waxaa ka horeeya inuu la xidhiidhiyo mooyaane yoomu shakigu waxa weeye maalinta ay soddonkii shabcaan horta buuxaan ay shabcaan soddonka tahay dadka dhexdoodana ay ku faafto bishii waa la arkay asaanay sugnaanin masalan dumar iyo ciyaal iyo wuxuunbaa sheegsheegaya bishii waa la arkay meel ayaa laga arkay halkanaa laga arkun baa la leeyahay wax aragtiyoo suganina ma jirto waana maalintay soddonka shabcaan ahaydoo inay shabcaan sagaal iyo labaatan ku dhammaatay oo ay xalay bilatay rabadaanna waa wax dhici karaa inay dee soddonkii shabcaan dhammaystirmeenna waa wax dhici karaa markaa maalintaa lagu sheekaysanayo haddii aan lagu sheekaysanayno cid ka warhaysaaba aanay jirin cid yomashaki markaa ma noqonaysa maalin caadiya bay noqonaysaa man saama yowma aladii yashuku fiihi annaasu faqad casaa abalqaasim rasuulku sal lla sl slam wuxu uhi qofka soomaalinta ay dadku shakisan yihiin abalqaasim waa caasiye kaa iyadoo masalan dalal dhami ay arkeen oy sheegeen aragtideedii oo dabeedna sidaa ay ku samayn maalintaa yowma shaki lama odhanayo laga dabaqeelin maayo ilaa inay caado caadowlaha usoo waafaqdo mooyaane masalan isniinta ayuu soomi jiray ama khamiista ayuu soomi jiray oo maalintii bay noqotay wa iska soomi karaa qofku markaa aw yasilahu bimaa qablahu ama waxa ka horeeya ayuu la xidhiidhiyey oo mase ayaamo kasii horreeyey buu la sii xidhiidhiyey ayda rasuulku sala la sl uhi laa taqadamuu ramadaana bisoomi yoomin walaa yoomayn ha kala hormarina ramadaan maalin soomkeeda iyo laba cisho ilaa rajulun kaana yasuumu sooman falyasum ninda isagu soom soo lahaan jiray mooyaane isagu ha sooma masalan waxaa la mida ah qadihii iyo nadarkii iyo kafaaradii iyo ayaguna waa la mida ah qofku wuu iska wadan karaa waman wadiya ka u taga xaaskiisii fii nahaari ramadaana maalin ramadaan caamidan isagoo u kasaya filfarjina uga taga fa calayhi alqadaau waalkafaara waxaa lagu leeyahay qada iyo kafaaro wa hiya kafaaradaasina cidqu raqabatin muumina waa addoon muumina ah inuu xoreeyo fain lam yajid hadaanu helina fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo israacsan buu soomaya fain lam yastadic haddaanu awoodin faidcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin buu quudinaya likulli miskiinin muddo miskiinkii la arkaba wuxuu siinayaa sacab ama dhegli waxau sheekhu uhi qofka u taga maalin ramadaana isagoo u camdinaya hadduu gef uga ilow ugu tago isaga soomkiisa waxba kama noqonayne isagoo u camdinaya ayuu maalin ramadaana xaaskiisii u tegey horta soomkiisii waa buray ha buree waxaa lagu leeyahay alqadaa walkafaara soomkii inuu waa lagu leeyahay kafaarana weliba way raacaysaa kafaaratu lcudma kafaaro weyn ayaa raacaysaa maxaa yeelay abu hurayre ayaa wuxuu uhi rasuulka nin ayaa u yimi wuxu uhi yaa rasuulallah halagtu waan halaagsamay maxaa ku halaagay buu yihi waqactu calaa imra'atii fii rabadaan xaaskaygii baan maalin rabadaan aanoo soomanoo tegey buui hal tajidu maa tactiqu raqaba rasuulku wuxu uhi waxaad addoon ku xorayso addoon intaad soo iibisa aad xoraysa ma helaysa qaala laa wuxu uhi maya fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba bilood oo israacsan haddaba ma soomi karaysaa wuxuu idhi maya fahal tajidu maa tucimu sitiina miskiina lixdan miskiin waxaad ku quudisa ma karaysaa buu ihi markaa qaala la maya buu ihi lixdankaa miskiin waxaan siiyana ma hayo dabeedna waa fadhiistay rasuulka sala allahu alay slam ayaa dabeedna waxaa loo keenay sallad ay timiri ku jirto tii buu dabeedna rasuulku wuxu uhi tasadaq bi haadaa war kanun haddaba sadaqadaysa buu ihi ninkii baa wuxuu idhi calaa afqara mina yaa rasuul allah oo ma cidna uga baahi badan baa jirto oo aan siiyo wallaahi maa bayna laabatayhi ahlu beytin axwaaju ilayhi mina wallaahi inaan meeshaa madiina golaheedaa aanay jirin reer ama qoys nooga baahi badani bahashaa timirtaa inaanay jirin fadaxika nabiyu sala allah ala slm xataa abadat anyaabu rasuulku dabeedna wuu qoslay ilaa ay micyihiisu muuqdeen uma qaala idhab faaطcimhu ahlak orodoo qaado haddaba adiguba reerkaaga un sii buu ku yidhi markaa addoontaas ayuu qofku xoraynaya haddii addoontaa la waayo dee maba jirte waa inuu laba bilood oo israacsanoon maalini u dhaxaynin waa inuu dabada isugu qabtaa fa siyaamu shaarayn mutataabiciin laba bilood oo israacsan ayuu markaa soomaya waana wax dee la awoodaya oo aan dhibaato lahayn fain lam yastadic faidcamu sitiina miskiina lixdan miskiin ayuu miskiinkiiba likulli miskiinin muddu wuxuu siinayaa sacab ama dhegle raashin ayuu siinaya waman maata qofka dhinta wa calayhi siyaamun isagoo soom lagu leeyahay ucima canhu can kulli yawmin muddun maalin kasta mud ayaa laga bixinaya wuxuu sheekhu uhi qofka dhinta isagoo lagu leeyahay soom isagoo lagu leeyahay waxaa laga quudinaya laga bixinaya buui maalin kasta oo ka tagtay mud ayaa laga quudinaya ama dhegley raashina ayaa laga bixinaya marka waana sidaa jadiid baa qaba waana laga xoog badan yahay maxaa ile xadiidkii kusoo array waa daciif man maata o calayhi siyaamu shahrin falyuطcim canhu makaana kuli yawmin miskiina xadiidkaasi waa daciif xadiidka oo sugan ayaa jira man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyuh qofka dhintay isagoo soom lagu leeyahay waxaa ka soomaya weligiisa kii qaraabadiisa ayaa ka soomayo kaas iyo saxiixoo madhabka qadiimkuna uu yahay wa shaykhu lharimu odaygii gaboobay idaa عجز hadduu kari واي عن isawmi yuftir waa furayaa wa yuطcimu waxaan u quudin can kulli yowmin maalin la arko muddan mud ayuu bixinayaa wuxuu sheekhu ihi odaygii sheekh waa odaygii gaboobay ama islaantii gabowday haddii uu kari waayo soomkii kari waayo oo ogaado inaanu wadi karaynin ama mashaqo iyo dhib fara ay ka soo gaadhayso taana aanu isagu is odhaninuna dhakhaatiirta intuu kala tashaday ay dhakhaatiirtu yidhahdeen ama araggaaga waxbaa ku imanayo aragga waa indhaawaad beelaysaa ama dhibaatadaasaa kusoo gaadhaysa markay sidaa u xaqiiqowday dhakhaatiirtu saa u xaqiijiyaan yuftir waa furaya wa yucimu can kulli yawmin mudda maalin kastana dheglay raashinaa ayuunbuu iska bixinaya maxaa yeelay waxaa ibnu cabbaas iga wariyay wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu acaamu miskiin wacala aladiina yutiiquuna laa yutiiquunahu halkaa laabaa uqadaran bay yidhahdeen oo kuwa aan karaynin ama karaya bimashaqa fidyatu طacaama miskiin wuxuu yihi markaa ruksat lishaykh اlkabiir wاlmarأaةi اlkabiira waa rukso ilaahay siiyey odaygii weynaa iyo islaantii weynayd ee soomka si mashaqaa ku karayay inay afraanay maalin kasta miskiinun ay wax iska siiyaan waalxaamilu tii uurka lahayd iyo walmurdicu tii wax jaqsiinaysay idaa khaafata calaa anfusihima hadday naftooda u baqdaan aftarathaa way furayaan wacalayhim alqadaa qadana waa lagu yeelanaya wain khaafata calaa awlaadihima hadday carruurtooda u baqdaanna aftarataa way furayaan wacalayhim alqadaa'u walkafaara waxaana lagu leeyahay qada iyo kafaaro can kulli yawmin maalin arka muddun wa huwa ridlun wa huluthun bilciraaqiyi waa rodol iyo thuluth ciraaqi ah waxau sheekhu ihi islaantii uurka lahayd ama islaantii ilmaha jaqsiinaysay idaa khaafata calaa anfusihim hadday naftooda u baqdaan naftooda inay dhibaata ka soo gaadho ayay u baqdeen aftarataa to labadaa islaamood way iska afuri waxaana lagu leeyahay keliya qada ayaa lagu leeyahay wain khaafataa calaa awlaadihim haddaba hadday carruurta u baqdaan ilmihii waxay sidhi caanaba heli maayo wannaaskaa ka guri ama waxay si waabu kaa soo batii urka lahayd calayhim alqada walkafaara waa afurayaan qada iyo kafaare ayaana lagu wada yeelanaya oo qada ayay samaynayaan kafaarana way samaynayaanoo can kulli yawmin muddin maalin la arka mud bay raacinayaan maxaa yeeley afurkan dee laba qof baa wada dheefsaday bay leeyihiin oo ayada iyo iyo ilmaha ayaa wada dheefsaday marka waxa afur kasta oo laba ruux ay dheefsadaan sidaasaa laga doonaya waxaa jira markaa madhab kaleo isaguna xoog badan oo ay asxaabta rag badani ku tegeen oo inay fidyo un iska bixinayaan wuu jira haddaba mudkaasina wahuwa ridlun wa hulutun bilciraaqiyi waa rodol iyo rodol saddex loo qaybiyey meeshii oo rodolka ciraaq ah walmariidu kii xanuunsanayey iyo walmusaafiru kii musaafirkaha ah safaran طawiilan safar dheer safray yuftiraani way furayan wayaqdiyaani waana qadaynayaan wa sawmu fi safari ayaa afdalu fadli badan min alfitri in lam yatadarar bihi haddaanu ku dhib mudanaynin wuxuu sheekhu yidhi qofkii xanuunsanayey ee weliba xanuunsanayay xanuun la rajaynayay inuu ka bogsado walmusaafiru safaran tawiilan iyo kii socotada ah ee socotada dheer ku jiray yuftiraani labadooduba horta way afurayaanoo way u bannaantay inay afuraan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin baa ilaahay yidhi fa ciddatu min ayaamin ukhra waxaa lagu leeyahay tiro maalmo kale ah wayaqdiyaani waanay soo qadaynayaan waanay soo qadaynayaan markaa kaa maraydkaay waa kii bogsaadigiisa la rajaynayay haddii qofka uu xanuun ku dhaco xanuunkaana dhakhaatiirtu ay yidhaahdaan kama bogsanaya waa ku dhimanayaa sida aynu caadadaynoo ahaydaynu baranay markaa wuxuu iska bixinayaa fidyadii mukaasi iska bixinayaa la sugi maayo inuu soo qaday leanna ladnaanshaba laga sugi maayo wasoma fi safar soomka safarku afdalu min alfitri isagaa fadli badan haddaa aduu socoto ah inaad soomtaabaa iska fadli badan in lam yatadaraj haddaanu ku dhib mudanayn haddaanu ku dhib mudanaysa masalan dee iminka kan gawaarida iyo diyaaraadka la yska raacayo iyo safarkaa haddaanay qofkii mashaqo iyo dhibaato iyo haraad iyo gaaji aanay ka soo haleelaynin inuu iska soomaabaa u fadli badan leannu ilaahay baa yidhi waan tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun inaad soomtaan ayaa idiin khayr badan ba ilaahay waayo waa wax adagoo dhib badan marka qofku markaa hore inuu ku dadaalo ayaa wanaagsan faslun fi lictikaaf halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu ictikaafkii masaajidda dhexdooda la ictikaafiye lagu nagaanayey ictikaafkuna dee waxa weeye qofka oo ku nagaada masjidkaasoo intuu niyeeyo iska fadhiista oo ictikaafna niyeeya waman ictakafa yowman ibtiqaa'a wajhi illaahi jacala allahu baynahu wa bayna annaari alaaata khanaadiqa abcada maa bayna alkhafiqayn waxaa xadiiday dabaraani iyo bayhaqi iyo xaakimay warinayaan wuxuu yidhi qofka ictikaafo maalin ilaahay wejigiisa isagoo doonaya ilaahay isagiiyo naarta saddex god oo waaweyn ayuu u dhaxaysiinayaayo mid waliba yani u kala fog mashriq iyo maqrib walictikaafu sunnatun wamustaxabatun ictikaafku iyo masaajida in lagu nagaada oo niyo loogu nagaada waa sunne la aada loo jecla sunnatun mustaxaba sunne aada loo jeclaystay weeye sida aynu xadiidka ka sheegnay rasuulkuna waxa ley kaana yactakifu alcashra alawaakhiri min ramadaan wayuwaadibu calayh tobanka dambe bisha ramadaan waa ictikaafi jiray waana ku dadaali jiray masaajidka ayuu cawdiisaba soo dhigan jiray hadday gaadho tobanka dambe ee ramadaan walahu shardaani laba shardiba haddaba ictikaafku leeyahay laba rugni anniyatu walubsu fi lmasjid qofku waa inuu niyeeyaa ictikaafku inuu ujeedo waa inuu hortu niyeeyaa si cibaadooyinka oo kale maxayna cibaadada iyadaa kala saartaa haddii aad iminka duhurkii yar seexato oo ujeeddadaadu ay yadu seexanaysa aad niyada geliso caago aad si fiican salaada u tukatid hurdadaadi quradadaasi noqonaya haddii laakiin aad istuurto uun waxba ajiri lagaga qori maayo marka niya waa in horta marka hore inuu ictikaaf iyo masaajidka inuu ku nagaado ajri ilaahay kaga helo ilaahay dartii inuu masaajidka usoo gelayo u fadhiisanayo waa in horta qalbiga geliyaa walafithu fi lmasjid dabeed waa inuu ku nagaadaa walaa yakruju kama bixi maayo min alictikaafi manduuri qofka hadduu ictikaaf ku nadray waa inaanu masaajidka ka bixin ilaa lixaajat linsaan insaanka iyo qofka baahidiisa mooye xaajat alinsaan qofka baahidiisa mooyaane oo masala dee kaadidii iyo saxaradii iyo waxyaalaha qofku wuu bixi karaa ow cudrin ama cudurdaar mooyaane oo min xaydlan aw nifaasin aw maradin cudurdaarna wuu bixi karaa hadday ruux dumar ahayd dee xayd way uga bixi kartaa masaajidkii ow nifaasin ama nifaasna waa uga bixi kartaa hadduu ku yimaado ow maradin ama xanuun laa yumkinu aanay suurtogelayn almuqaamu macahu in lala nagaada xanuun aanu masaajidkii kula sii nagaan karayn qofkii hadduu ku yimaado kana ictikaafi nadarkaa wuu uga bixi karaa hadduu ku nadro inuu ilaahay maalin u ictikaafo ama muddo ka badan wayabtulu bilwadi waxaa kaloo ictikaafi kaga buraa galmaa hadduu xaaskiisi ku sameeyana wuu ka buraya ilahay baa yihi walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid idinkoo masaajida ku ictikaafsan dumarkiina hala baashirina ayaa ilaha yidhi halkaana wuxuu sheekhu inooga baxay soomkii halkaana wuxuu inooga gelayaa xajkii kitaabuulxaji xajkii ayuu kitaab yahay xajka markaa luq ahaan waxaa la yidhaha dee xaja waa qasada sharci ahaana waxaa la yidhaha waa qofka oo u xajiya ilaahay beydkiisa iyo kacbadiisa u qastiya ayaa la yidhaahdaa oo nusug iyo camal daraaddiid u xajiya man xaja lilaahi qofka ilaahay darti u xajay baa rasuulku yidhi falam yarfud walam yafsuq ee aan hadal xun iyo fisqi midnaba aan samayn rajaca wuxuu noqonayaa dembiyaalkiisii isagoo ka ah ka yawmi waladatu ummu maalintay hooyadii dhashay oo kale isagoo lamid ah alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahumaa cumro cumro lagala gaara dembiyaalkii udhexeeyey bay dhaaftaa waalxaju lmabruur xajka isna mabruurka ah een dembi iyo wax kale aanu qofku dhex gelinin laysa lahu uma sugnani baa rasuulku yii jazaan ila aljanna abaalmarintiisu waa jannada abaalmarin kala male wa sharaa'idu wujuubilxaji sabcatun shardiyaalka xajku ku waajibaa waa toddoba alislaamu ka ugu horeeya waa islaamnimo qofku waa inuu islaam yahay gaalkii kuma u waajibin walbuluuqu qaangaad ayaa la shardiya waalcaqlu caqlina qofkii waa inuu leeyahay kii waalaanaysna kumay waajibin xajgii sidii aynu soo tilmaamay dee qaramku waa laga koryeela waalxuriyatu waa inuu xor yahay addoonkii isagana kuma waajibin ayma cabdin xaja addoonkii xajiye baa rasuulka uma cataqa fa xajat lislaam xajka islaamka waa lagu leeyahay xataa intuu addoonka yahay hadduu xajiyo ka isna xajiye ayama sabiyin xaja sabi allaale sabigii xaja uma balaaqa fa caleyhi xajat lislaam xajka islaamka waa lagu leeyahy hadii isagoo yar la kaxeeyo ilmihii oo dabeedna xajkiisaa lagu geeyo hadhow markuu qaan gaadho xajkii waa laga doonaya ka horena mid iska caadiya buu ahaa wa wujuudu zaadi waaraaxila waa inuu qofka helaa sahay iyo gaadiidna waa inuu helaa beriyaa orade waa la lugan jiro awr iyo waxbaa la fuuli jiro markaa waa inuu sahaydii helaa waaraaxila waana inuu gaadiidkii uu sii fuuli lahaana helaa walilaahi cala annaasi xiju lbayti man istataaca ilayhi sabiila qofkii jid ahaan u kara ayaa ilaahay sabiilkaana waxaa lagu fasiray inuu yahay azaad waraaxila iminka adugu waa dee qarashkii uun waa inuu hayaa wa takriyatu ariiqi waddadu waa inay khaali tahay bimacnaa waa inay aamin tahay waa inay aamin tahay haddii meeshaa burcad iyo wax laysku fadhataysanayo laysku baaranayo isagana xajkii ma waajibayo waa inuu ariiqi khaali yahay oon wax dhibaatayka jirin wa imkaanu lmasiiri ilayhi waana inay suurtagal tahay u socod waimkaanu lmasiiri u socodna waynu suurtogelayaa bimacnaa waktiga waa inay ka hadhaa xilli aada gaari kartaa haddii masalan carafo oo kale berito la istaagayo adna aada halkan joogto dee kama gaari kartid marka waa in waktina hadhaa aada ku gaari kartaa waxaa kaloo iyadana shuruudda ka mid a ah haddii ruux dumari ay tahay waa inay maxram heshaa ruuxa dumari maxramkaasi waa maxay cid aan geyn ninkeedii walaalkeed aabbaheed adeerkeed abtigeed inankeedii waa inay heshaa hadday weydose laa yajibu calayhi alxaj kuwa waajiba kumaha hadday weyda ruuxa dumarka taswiir iyo in loo samaysto oin mid masalan beena lasii samaystaana ayana waa dembi weyn weya xajka inaad dembi iskaga soo ridaabaa la doonaya haddaad mid kale sii sahayato ood siiba safrisa mid dembi kale mushkiladeeday leedahay marka waxba midna la samaysan maayo aan jirin oo mustanac ahayn haddii kaa sharcigaa la waayo ruuxa dumar xajka ilahay waa ka dhaaf waa arkaanulxaji arbacatun xajka arkaantiisu waa afar alixraamu ka horreeya waa ixraam macaniya qofkii waa inuu xidhaa xajkii ashhuru lxaj bilaha xajka waa inuu xajkii xidhaa inama alacmaalu biniyaat ayaa lan leeyideen waalwuquufu bicarafa buurtaa jabalu carafa istaageeduna arkaanta ayuu isaguna ka mid yahay in duhurka la yoom fajarka waa yoom naxriga inta udhaxaysa waa inuu istaagaa alxaju carafa rasuulku sala la alay sl wuxu uhi xajku waa carafo bimacnaa waxyaalihiisa arkaantiisa ugu weyn waa carafo haddii carafo la waaya xaj ma jiro waa dawaafu bilbeyt dawaafka kacbada la dawaafayo ayaa isaguna ka mida ah arkaanta isna maalinta iyuu naxriga la dawaafayo wasacyu bayna safa walmarwa iyo sacyiga iyo orodka safiya marwe dhexdooda la ordayo ayaa isaguna arkaanta ka mid a waxaa kaloo isna arkaanta ka mid oo shan ku noqonaya timaa xiirashadoodii ama gaabsashadoodii taasina iyaduna waxay ka mid tahay arkaanta uu xajku leeyahay isagu sunayaalka ayuu inoogu diray ama waajibaadka mid ahaan buu ku darayaa laakiin sidaa raajixa waa inuu arkaanta ka mid yahay waa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteeduna arbacatun waa afar umra hadii la doonayana waa afar alixraam kow midda horaysa waa xidhasho cumradii qofku uu wa wadawaaf iyo kacbadii uu dawaafo wasacyu yarad oo safiya marwo dhexdooda ordo waalxalqu iyo inuu xiirto intaa dabadeed fii axad alqowleyn laba qowl midkood qowlka muctamadkaa laba qowl baa ku jira e qowlka muctamadkaahi waa inuu arkaanta cumrada ka mid yahay marka haddii qofku uu cumradii xidho dawaafana sacyigiina la yimaado isla markaana xiirtana cumradiisi waa u dhantay wawaajibaatulxaji hayru larkaani halaaa waajibaadka xajka oon arkaan tahayn waajib iyo rugni intooda faraha badan madhabka shaafici dhexdiisa waa isku mid alwaajib warugn baabkaa baabulxaj ayuunbay ku kala tegsan yihiin waajib iyo rugni waajib iyo rugni waxaa la kala yidhahna xagga dambu inoogu keeni doonaa wa waajibaatulxaji hayrularkaani waajibaadka xajka oon arkaanta alaaatun waa saddex alixraam min almiiqaat ka koobaad waxa weeye inuu qofku ka xidha miiqaadkii miiqaad makaaniya baa jira marka masalan qofku uu xajka xidhanayo ee uu makana dabadda kaga yimaado waxaa jira meelo u go-an oo aan la dhaafin xajka laga sii xidho masalan rasuulku sala allahu alay slam reer madiine hadday xagga madiine ka yimaadaan dulxulayfa meel la yidhaahdo oo iminkana abaar cali la yidhaaho ayuu qofku ka xidhanaya sham cidda ka timaadee juxfa meel la yidhaahdo najdi meahlu najdina qarnulmanaazil meel la yidhahdo yaman iyo xaggan wixii ka taga koonfurtanna yalamlam ayaa la odhanaya ayaa meel la yidhahda yalamlam ayay kasii xidhanayaan mawaaqiiddaa rasuulku markaa wuxu uhi huna lahuna walikulli aatin ataa calayhina min hayrihinna miman araada alxaja waalcumra waxay meelahaasi u sugnaadeen dadkaan soo sheegay iyo cid alyaaliye ciddii ku timaadda ee aan ayagu halkaa meelaha ka imanin ee ciddii xajiyo cumro doonaysa ciddii markaa iyadu intaa ka sokaysaana halkaasubay ka bilaabayaan reer makana maka ayuunbay ka xidhanayaan wa ramyu ljimaari halaati buuraha saddexdaa ah, ganashadoodu iyaduna waxay ka mid yihiin waajibaadka saddexda maalmoodee ayaamu tashriiqa buuraha jamratulcaaqibiya jamratulgubriya jamratulwusta saddexdaa buulood ganashadooda midiiba toddoba dhagax lagu tuuraya iyaduna waxay ka mid yihiin waajibaadka xajka waalxalqu xeerashaduna waajibaadkay ka mid yihiin sida xooga badanna waataynu tilmaanay xalqigu inuu rugni yahay in aanu ka mid ahayn waajibaadka wa sunanu lxaji haddaba xajka sunayaalkiisu sabcun waa toddoba sunayaalka xajkuna alifraadu ka ugu horreeya waa ifraad ifraad ayaa ka mid a sunayaalka xajka ifraadku markaa waxa weeye wa huwa taqdiimu lxaji cala alcumra waa qofka xajka hormariya oo dabeedna cumraysta ka ifraad baa la yidhaahdaa kaa qaababka loo xidhaa waxa weeye ifraad iyo tamatuc iyo qiiraan iyo itlaaq waa afartaa marka ifraad waxa weeye waa oo la hormariyo cumrada laga hormariyo waxaa jira tamatuc tamatucu waxa weeye qofku bilihii xajka ayuu cumro xidhanayaa miiqaadkii beledkiisa ayuu ka xidhanaya dabeedna wuu ka faaruqayaa makuu dabeedna iska joogaya marka waktigii xaju gaadho maka ka xidhanaya mutamatic baa la yidhio oh, dee cumrada iyo xajka intaa u dhaxaysa ayaa wixii xaaraan ka ahaan lahaa ayuu isaga xalaaloobayo haddowna sidii nin maki oo kale ayuunbu maka uga xidhanaya mutamati baa kaana la yidhaha qiiraan baa isna jira waa inuu mar labadoodiiba wada xidho dabeedna cumradii ayuunbaa acmaashii xajka gudagelaysaa idlaaquna waa isagoo markaa nusugu u wa talbiyatu talbiyaysigii ayaa isaguna ka mid a sunayaalkii labayka allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk in alxamda wanicma talbiyada noocaasa ayaa iyaduna ka mid a sunnayaasha maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam lam yazal inabiy yulabbi xataa ramaa jamrat alcaqaba talbiyadaa wuu waday ilaa jamratulcaqaba uu gantay weliba sawtka in kor loogu qaado ayaa wanaagsan ruuxii dumar ahaa iyada hoos bay isaga dhigan hadday doonto wa dawaafu lquduumi dawaafka la yidhaha dawaafu lquduum ayaa isaguna ka mida sunnayaalka oo wuxuu ka dhigan yahay dee taxiyatulmasjidkii oo kale ayuu ka dhigan yahay leanna rasuulku sal la sl uhi awala shayin badaa bihi nabiyu waxaan leeyahay caaisha waxay tihi awala shayin badaa bihi nabiyu sala la ala sl xiina qadima maka an tawada'a uma taafa bilbeyt wixii ugu horreeyey rasuulku ku bilaabay markuu maka soo galay waxaa idinu weysaystay dabeedna uu beytkii dawaafay markaa wuxuu ka dhigayay taxiyatulmasjidkii oo kale walmabiitu bimusdelifa meesha musdelifa la yidhaha berigeedu habeenka tobnaada iyadana la baryayaa sunayaasha ayuu ka mid yahay laakiin qowlka muctamadka ee xooga badani waxa weeye inuu ka mid yahay waajibaadkii xajka ayuu ka mid yahay wa ragcata dawaafi dawaafka labadiisii ragcadood ayaa iyaguna ka mida ah. awaafka dawaafka labadiisa ragcadood iyaguna waxay ka mid yihiin sunayaasha maxaa yeelay xadiid ibnu cumar uu warinaya kaana rasuul lahi sala allahu alay slam waxaa idaa daafa fi lxaji walcumra awala maa yaqdum fainahu yasca alaaata adwaafin bilbeyti uma yamshi arbaca uma yusalli sajdatayni uma yatuufu bayna asafa walmarwa marka uu sacaas dawaafka dhammeeyo ayuu rasuulku laba ragcadood ayuu tukan jiray markaa ragcata dawaaf baa la yidhaha walmabiitu biminan meesha minan la yidhaahdo berigeeduna iyaduna sunnayaasha ayay ka mid tahay mina goorta la baryayaana waxa weeye waa ayaamu tashriiqa maalmahan la gananayo buuraha nabiidka mina in lagu baryo halkaa la deganaadaana sunnayaasha ayay ka mid tahay sida raajixaana waa inay waajibaadka ka mid tahay ee aanay ka mid ahayn sunnayaalka waa dawaafuulwidaaci dawaafka sagootiga dawaafulwidaaca la yidhaahdaa iyaduna wuxuu ka mid yahay sunnayaasha dawaful widaac waxa weeye qofku marka uu ka sii tegayo inuu kusii khatimo baytka oo sii dawaafo iyaduna suna dawaafulwidaac baa la dhaha umira annaasu an yakuuna aakhiru cahdin bilbeyti waxaa la faray dadka in cahdigooda beytku ugu dambeeyo ilaa an ukhufifa can almarati alxaaid haweeneyda xaydada iyada waa laga fudaydiyey sida xooga badanna dawaafulwidaacu waxa weeyaan inuu ka mid yahay isaguna waajibaadka xajke aanu ka mid ahayn sunayaalka markaasi aynu arkayno awaafku waa saddex qaybood mid waxaa la yidhaha awaafu lquduum oo waa qofku markuu soo galo midna waa awaafu lwidaaco dee waa kaa ugu wada dambeeya ee isagu lagu sii sagootinayo awaafu rugn ama awaafu lifaada na waxa weeye ka isagu waajibkaaho maalinta tobnaadna waa la qabtaa waana laga horaysiin karaa wayatajaradu rajulu ninkii wuxuu iska dhar tirayaa cinda alixraami marka uu xidhanayo can ilmakhiiti wixii tollaa wayalbisu wuxuu xidhanayaa isaaran iyo waridaan abyadayni isaar wuxuu hoosta ka guntado iyo go abyadayni oo cadcad ayuu xidhanayaa wuxu uhi sheekhu qofku marka uu xajka xidhanayo wuxuu iska dhartirayaa can ilmakhiid wixii tollaa uu iska ilaalinayaa maxaa yeelay xadiis zayd ibnu haabit uu warinayo ayaa waxay dhahen yaa rasuula allah maa yalbisu lmuxrim min ahiyaab qofka mucrimka muxuu maryaa ka xidhanaya wuxu uhi laa yalbisu alqumus qamiis xidhan maayo wala alcamaa'im cumaamadana xidhan maayo wala saraawiilaat surwaalana xidhan maayo wala albaraanis koofiyadihii iyo waxa cankaasaana xidhan maayo wala alkhifaafa kabaha iyana buurhka na xidhan maayo ilaa axadun laa yajidu naclayn midaan isagu laba kabood helaynin mooye falyalbis khufayni waliyaqdaxuma asfala min alkacbayn waa inuu markaa xidhaayo intaa kuraamaa ka ho ka sarraysana uu gooyaa oo kuraamo ay hoos maraan walaa talbisuu min athiyaabi shay-an masow zacfaraan wa warasun hana xidhanina maryaha xaggooda shay uu taabtay zacfaraan ama waras yacni waa geed markaa udug leh markaa shaygaa muxiidkaa muxiidna waa ku magacaan yani waa waxaa qofka uu wada dhex gelayo ee toban ayaa loo diidaya wayelbisu isaaran waridaan hoosgunti iyo mid uu dusha ka huwado ayuu xidhanaya abyadayni oo cadcad abyadayni oo cadcad ayuu xidhanaya maxaa yeelay rasuulku sala lla alay slam madiine ayuu ka baxay intii u markaa fedhay uu subkaday ee uu izaar iyo ridaa buu xidhay isagii asxaabtiisuba markaa caddaanka inay cad yihiinna xadiidkii aynu jumcaha kusoo marayna albisuu min hiyaabikum albiyaad maryihiinna waxaa ka xidhataan kuwa cadcad uu lahaa halkaas ayaa loo deliishaday marka waxaa la yaaliya waxaa tollan oo dhan qofku wuu iska ilaalinayaa waxa uu xidhanayaa un waxa aan tollayne labadaa goye waaweynee kaa uu hoosta ka guntanayay iyo iyo kaa kale ee uu dusha ka xidhinay waa xagga maryaha wallahu aclam